tacaala canhu ardaahu watudabu waxaa la ammaanay atasmiyatu ilaah magacaabay ala ammaani waxaa la ammaanay atasmiyatu ala ammaanay ilaah magacaabid ilaah magacaabid ala ammaanay haloo ammaani inuu gabagabaysi haayey walow xaris akbar abaqadee markii sweed oo gebageba bilaawaayo bismi illaahi raxmaan iraxiim in siraa ala suneeya sunna waaye awalahu awala tayamum tayamumka awalkiisi sii weysada iyo khayska camal tundabu waxaa la amaanay tasmiyatu alla magacaada la amaanay limutayamimi a loo amaanay kii gebagabaysaayo mutayamimkaasi xadas qabo xadas abarqababa ahaado okargabayshaba ahaado awalahu awalkiisi tayarumka awalkiisii bismi illaahi raxmaan raxiim macnaha inaasira hala suleeyey weysadii camal latoo ah walguslu weysii latoo ah idan waxaa loo suneey si loo suneeyahay bismi illaahi raxmaan raxiimta atayarumkana bismi illaahi raxmaan raxiim midkargabaysaa loo suneeyaa tundabu cabir sheera tusami waa la تندب ويستحب يوم العيسى انت يعني والاوان بترادف ولا صحية دقاء waxaa ijtimacna waayo xaaraanta saas oo kale wujuubka magacay qabaan macayaalkii sunaday kamid tahay laaku tasawud aa duul ay geliyaa meel meel ay samaysaankuul uruufka iyo arkaanta iyo fardiga waa lagala bixiyaa samankana kale meel lagala bixiyaa jiranta waay macnaha waxaa la sameeyey ayaamini ninka oo gabagabeysahay waxaa la sameeyey waxaa loo sameeyaa atasbita loo sameeyaa bismillahi raxmaan raxiim riyaa loo sameeyaa maxaa sintabu tasmiyatu aa la sameeyaa uma sugan yihiin ninkan ayaminka wejigi fi la sameeyaa wayadey lamadi gacan marsmakidood bidarbateyni lama dhufasho inaad ku qultu waxaan leehay sida alasaxuwa qolka asaxnimo badan hadda raajxaa la wadaa meesha asaxiya almansuus oo soo guuriyey wujuubu darbateyni lamada dhifada wujuubkeedii waayo in amkana hadda suurayo bidarbatin dhifato bikarkasin geedkooda inaad ku dhisayo wanaxwihaa waay lamid habasro algood wallahu ib aclamu ku caalimaya hadda macnaha inta waan soo ogaani arkaantii waa kasoo baxni arkaan kalimi waa kasoo baxni hadda waxaan bilaaweynaa indabaiyo su-aal amaanay macnaha waxaa waaye inuu helaa tayammumka mutayammimka ah تيممka awlkiisa imaadsadaa بسم اللahi الرحمن الرaحيم بسم اللahi ku ansaxe waa kudmaysaa basmalkeedina بسم اللahi الرحمن الرaحيم waysadii oo kala iyo qabaysi markaa yani darbada ad rabid inaa yani markii la sumeeyaa markii oo dhukashadaa ad doonaysid dhukashadaa markay doonaysid waxaad cosaan adi بسم اللahi الرحمن الرaحيم ala sumeeyaa hadani waxaa sunaa wejii ilam iyo racmood masaxdoodii yani bidarbateen lagu masaxo inkastoo cinda raafic asihay waxaa kaasiisi hal darbo imam raafic asiisi hal darbaasa haddii yani hal darb asoo qaado oo keliya ah, oo hijriisa asgaasiyo ilama racmood yani mabasi afiisi kifaayo waaye kifaayo sheekhna wa waxaasle qulku xanii asaxuu qoolka raajixa ah mee asaxiil ogaay oo layaqaani wama wadee asaxaw asxaabta xagoodi wixii wejhaas wejiii xaabta xagoodi ah tahaye hadda isaan waxawaaya araajixa a loo wadaa raajixii haddana almansuus nasuusna waxaa ahaa waa imaam shaafici asiif laga soo oo kaasiya tahay inta macnaha waxaa waay almansuus manaa almanquul oo lasoo guuriyey macnaha hadii asax la sifeeyo mansuus la sifeeyo asax ilayaqaani loo majhuulo asax ilayaqaani oo asxaabta xageedi ahaa loo majuudo wujuudii asxaabta xageedi loo majuudo hadii oo mansuusna loo sifeeyo waxaa usnahaa markaasi raajixa la wadaa hadii mar asax mansuuf uu sifeeyo manaa raajix alasaxu qoolka ka raajixa ah way man araajixu ka raajixa ah <clears throat> macnaha waxaa waaye wujuubu darbatayni lamadii darbo wujuubkoodi waaye waajibidoodi waaye asaxu asax manaa araajixu raajixi almansuufu manaa oo lasoo guuriyey alm oo lasoo guuriyey waxa waay yujibu darbateyni lama darbo lama dhifaso waajibideedi waaye macnaha haddii oo wajhi la magacaabo asaxtaas ka asxaabtaa iska lahaayeen haddii mansuus loo nacsiyeynin haddii mansuus loo nacsaye maaa adharas u qoltu waxaan leeyahay shay man asaxu macnaa araajiu raajixiye almansuuf macnaha almanquul soo guuriyey kitaab ulum laga soo guuriyey wajibu darbatayni kitaabka umka laga soo guuriyey wajibu darbatayni lamaa dhifasho waajibidood waaye ama dhifasho waajibood waay lamadi dhifasho waajib waaye sunna ma aha macnaha tan waay wain amkana abasuureeyey bidarbatin hal dhifasho ku suureeyey bikarkatin taas waay naxwiyaa manaa calolkooda yafcud carab sabajira soo qaadid baad inta ku dhisid ma taasi wallahu aclam laabudda tayamumka waxaa laabudda ah yani aan laga maarbeelin lama dhifasho in la helo darbad hani halomaarmi darbado yani rijiga loo masaxo darbada lamaadne iyo duunka hadii geed soo qaado oo weyn oo magaciisa cardi asku ah dhigto bacdigeedii asku ah masaxo wejiga bacdigeeda lamadagaca asku ah masaxo ruuxiidan haba ku suureeye in isku masaxo waxba ma taraayo waxaa loo wadaa hadda hadii masaxaayo wejigiisa ama lamadii gacmo oo fartoo ay sahirta oo keliya yani masax in loo loo qasto darba kale in loo imaad waaye fakaas oo hortii masaxideedii in loo doono waaye darb dhifasha kaleete oo cararka soo dhifto darba kale laabudda waaye helo wallahu aclamu ku caalime macnahaysan waaye in amkana bidarbatin bikarkati wanaxwiha allahu aclam fartoo keliyaa soo xorti ama ximil kale xorti doonta waaba darba kale in loo doonto saydiyada soo masahay gacanti la masahay asbuca baaqi ahaato lama kasii daro saddex kasii daro kasii intaa waay darba kale in loo doonto waay alasaxu macnihi waxaa waaye almansuur araajixu qolka raajix ahaa asaxi layqaani oo asxaabta oo juhdeedi ahaa maaha kangooni marka kanaan ayaa raajix ah indaba waxaa la amaani atasmiyatu alamaani atasmiyatu alamaani ilaah magacaawdi alamaani ilaah la la hiraa nafti darbada loo socdo reysigii oo kale bismi illaahi الرaحmaan الرaحiim ninkay gaba gabaysaay bismi illaahi الرaحmaan الرaحiim aa loo suneeya suna waay وamasxu wejigii waa la suneeya iyadana suna waay wejigii masaxidoodii iyo weydii lamadii gacmood biyadii darbateeni oo kumasaxo darbateynkii maxaa la yiri waajib waaye udib darbatayni mumnada lagma afka sheegay yani udib darbateen halkay yeelay suna ma ahe waa waajib waaye macruuf waaye madhabka shaafici walaw oo laga yaqaan waayo maxaa yeelay yani koogis oo hudi walba kooda isticaabki rasoosheegayaaliska ahaan masuuroobi karo lamadaa darba la-aantoodii isticaab ma suuroobi karo wayuqadirna yamiinahu aclaa yadihi haddana wayuqadimu waa hormariyaa kuna ahaan yamiinahu cibaarada tasamin ahaa mar bedel mujida tasamin dabu maldayna atasmiyatu hadda yuqadimu intaas katamim ahaan yuqadimu waxau horumariyaa kii oo gabagabaysi haayey markaas gabagabaysi haayo wajdan suna ahaan yamiinahu midigtiisiyaas horumariyaa calaa yasaarihi aas horumariyaa qadimu waa horumariyaa nadban suna ahaan waxaas horumariyaa kii gabagabaysi haayey yamiinahu midigtiisi gacantiisi midgeed calaa yساaرhi gacantiisa badaxaska hormariyaa calaa وجهi وجgiisii meesha u koreena waa hormariyaa عalىa asflhi عalىa asfalihi وجgiis meesha hooseeska horumariyaa sidii waysada ahayd camal oo kale waysada marki laweys waadahay wji meesha koreysa laga bilaawaayey markaas ubas markaasi saasa yani rsi oo kale waayo ويخفف waxaa suna hadana ويخفف waa fududeeyaa midkii mutayamimka ahaay alغubaara bawrkii waa fududeeyaa madban suna ahaan min kafayhi lamadiisii gacmood waa ka fududeeyaa gacmood fududeeyaa mutasawi lama dihi gacmood haddii calay foorta ay badan tahay yani waa dhawaan dhawaax haddii ay badnayn yani waa afufa sicala siraa waxaa la yeelaa maawudigiisi ay yani boorta ay xumaynin وajiئnaa boorka asumeyni foolxuma u keenin ama xibnaha oo carada laga tirtiro yani taasi sunna maahin ilaa salaada asabago caradii boorka adasfusda waxay kaleete inaas ubaaqa ahaado waa la sunneeyaa xabkaa waay imaam shaafici naftiisi waayo oo asku yani kusheegay umkiisi kitaabkiisa umka ahaay وعlى wجه ويxف الwdaar waa fududeeyaa najan suna ahaan ومawاalaat التayamum ya mawاalaat التayamum tayamumkii xariirinkiisina suna waaye in la xariiriyo suna waaye walata tayamumi tayamumkii xariirintiisii ala xumeeyaay sundab ag waay sundab waxaa la sumeeyaa walaata tayamumaa la sumeeyaa kalwuduui waysadii la tooha waysada tayamumkeedii sunas ahay yani muwaalaadkeedii sunas ahay in lagala gogoynima suna ahaa yani tayamumkana taas oo kale waay qultu waxaan leeyahay sida usage lwuslu haweenkiini wuxuu saas oo kale waaye mubaalaatiis waa la suneeyaa wakada lwuslu tusanu tundabo tundabo waxaa la amaanin waa la tatayamumi yani gabagabadii xariirinteedii falwudu weysigii oo kale loo xariiriyo qultu waxaan leeyahay suxnaa baan ahay wakadaa waxaa la too ah alguslu usna yusamu waa la sameeyaa muwaalaat lgusliga waa la sameeyaa weysigii oo kale la sameeyaa wayudabu haddana waxaa la amaanay alamaanay tasbiiqu asaabicihii farahiisii kala goyntoodiina waa la amaanay inaad kala geeyo awalan ugu horo inaad farahiisi askala bixiyo darbada markaisgeehayo askifaayo farahiisa askala bixiyo suna waay wayajibu waxaa waajibaa madcu khaatimiyi faraaسigiisii fartiis ina tursiye waajiب waaye الثaaniyati darbada lamaad bifishada lamaad fiyeedii inaa faraaسigii farta uu jiri adigedhagabaysahayo inaa siiye waajiب siye camal ma aha maxaa yeele kan diya mala sii weynine waa istigaara usigaa yani shay safaata hayaal waaye ama kan waxaan gelin waaye inaad gaara wallahu bihi aclamu وsuna waxaa la sameeyey sidii lahu xadana yuqadim min adbaan yamiinhu calaa yasaarihi yuqadim waa hormayaa masxa aclىa wajhi wejgiisii meesha u koreeyo inuu masxa hooseesa iska hormariyo asmasaxo laysabi camal haddana waxaa la sameeyaa gubaarki inuu fududeeyo nadan suna haddana waxaa suna a tayamumki inuu xariyo suna waay gebagabadii nuuxariiri ruufiyo oo kale hadii la hiraa fool yani waxaa laleeyahay yani foolkii inaad uula saas oo kale macnaha kalwuduuci ma aho muwaalaatu tayamumi kalwuduuci lamid ah waytida waxaan kusoo marnay imaam shaafici qolkii jadiidka ahaa waxaa tiri asri isamu waxaa la sameeyaa yani qolka yaziid waxaas ku ahaay yani muwaalaadka sunay ku ahayd qolka qadiimka aana muwaalaadka waajibo ku ahaa haddana sidaa haddabe haddabe waxa waaye in magaciisii intii xibintii oo biyaha waxaa tahay intay engegeyn intay engegn biyaha waa isticmalehe biya waa ahay kalwuduu'i madhinwe biyaha waxaas ahay intay xuminta ka engegeyn marka wejiga dhaqadi yani intii yani wejiga isengeen gacmakaadi dhaq saas waajib ahay intii yani waxaa marka engeen maxaa yeele marki oo hawada ay ay muctadal ay tahay hadda macnaha yani shay inzaa low maas ahaalahay la qadaraa tayamumkana saasoo kale waaye low bias aalahay haweyna ay tahay muctadil ay tahay shay yani maxaa yani waa la fiirihay maxaa la fiirihay la fiirihay tasbiih ingawin as ahay tasbiih ingawin hadii wiji waa dhakday oo gacanka weli baxin ama gacantii waa dhakday amase waa masaxatay kuli waa dhamaystiradu waa ku dhiman intii yani kuso dhahda ingadun aad tahay kaasa yani kuxisika oo taxriga tahay waajib ah. oo ah haweenkana saas kale le waayo korka hadii nifarka dhaseen hadii muxdis aheed ood haweysatay oo dad dhahday oo darna yani wilac dhiman waxa ahay haweeska markay ingadun haweeska israasidaas ahay saas taasaa qol qadiim kigiisi ahaaday jadiid waxaa isleeyahaa sunna le waaye alaa kuli xaal hadda weesadaas lasoo yahay tayamumka aan leedi haddii biya as ahaa lahaay qadarkii ku injigi lahaay intii la jaarin kan ku xariiri intii la jaarin fiididiisi intii la jaarin kana ku xariiri qoolka qadiim waxaa waajib waaya inaa xariirisid biyaha kasista angegin meel hadaad yani kuweysa qaaday meel kale int yani kuweysa qaada intan egin kana kuxiji kuxadiiri taas waajib waay asliha yani qadiim waajib marka haddana waxaa isliha imam nawaahi waxaa rabaa tahay marka kuweysa loo xariirihay in loo xariiriyo macnaaskan waay si loo xariirihayey si loo xariiriyo loo xariiriya in loo xariiriyo hadda waxaa leeyaha yani inta le wasaytu wakada lmuslim in sidii oo kale waaye laakin wujuubaas ka dhigay ala kuli xaal bisan haddana waxaa la amaanay fariis markii markii horaba ko laba oka doonaayo faraha inaad yani askalabahi iyo markii dhifashada asjarawo oo carada asirto fariisa iskala bixiyo wayajibu haddana waxaa waajiba asir sheeka nadcu qaatimihi yani faraasi sirkiisa waajiba الثاني قدر الظلمات في رجله هنا فراته تسيو يا واجواء ومن تيمم مسيء او قبل قبيستي لفقد ماء في واجه سوء قبل قبيستي او فوجد هلي هو به هلي إن لم يكن هدف أهين نكا في صلاة صلاة دس dhexdeeda as ahayn oon salaada kulax jirin oo biyo as helo fardimaas gabagabaysi hmm. sharci ahaayaa fardeexisi ahaayaa badala waa buraa samid buraa in lam yaqtarin haddaas la xariirsamin bimaanicin koo wax reeba maanic sharci haddaas la xariirsamin badalo tayamumu waa buraa بمانع عزيز الحرير الكريم او امس في صلاة عبس اون في بوايا او امس في صلاة ناس اها صلاة في ذي ان لم يكن في صلاة بدل ان لم يقترب بمانع كعبس وصل كما يبرا هدي المانع اصل حرير الكريم وحديها روايو هدي الحرير الكريم هدي الزواج walaa wjn wacunaay shabaab ujeedin yaalka gadaalan kawajeena insha allah oo amase lam yakun fi salaati salaada xadeedas ahaado laqbada aan wadi salaadaasoo laa tasfudu aan dhaceynin daybitayamum aan ku dhaceynin salaadaas oo laa tasfudu aan dhaceynin bihi bitayamum wey badalad waa bureysaa hadii salaadkiisa badalad waa buriya cala lmashuur mana qabano wain asradahaa hadii tayamumka uridaa falaa waqiila waxaa liyihi yabdulu waa bura annaflu sunaya bura walasaxu qolka fiiwad badan in yani qadaca haduu guyahaa salaadii tawada ingusaata afdalu waana almutawafila ninka oo samaysahayo laa yjaawizu ma gudbo yani rakcatayni ma gudbo ilaa man maahane nawaaniyooda cadadad cadadiyooda fayusamihu waa talimaa kani cadadi cadadii waa talimaa masalan waxa waaye misaalkii waxa waaye waxaa la hiri waxaa la hiri insaan yani waman tayamama waman tayamama lifaqdi maain haddii qofka as yani biyo waydiidiyo asuga bogaboodo asuga bogaboodo macnaha lumarwinas uga bogaboodi marabkaas oo macnaha gusigaas uga bogaboodi gusigani waxma ka dhiwaayo maxaa yeelay kaasi waxma dhiwaayo hadii gusi as uga daraadiisii oo biyo as helo wax dhiwi maayo maxaa yeelay marka usyaa biyaa bakagaystay biilii horaa yani bisiya kareeway isa ujoogo a yani asugabagabaysahay lifakdi maaina maxaa waaye usoo biyi ujoogo waa ka biyi usoo ujeega biya ashelay saasaas ahay mikaa ahay ama ma aha hadis arkohayo biha keliya ma ahe biyaas ujeega keliya ma aha oo yani as ahaadi nin oo biihii yani kubagabaysi kara as oo maanicna aan jirin oo biyaha qaadi sabiisii yani wax kareewaana aan jirin biyas yani gaari karaa waa yidaadaa sidaas biyo weyskaasa waa marka waxaa la fiiriha lama siyaa loo haddii salaad dhex jiray iyo haddii salaad dhex jirin haddii salaad isku dhex jiro meeshaas oo biyo aswaayni meel oo biyaha helitaankiisii oo ku badan yahay as yahay amase biyo waayidkiisa meelaha ku badan oo amase marna waa liwaahay marna maliwaahaynin intaa adoo wada haadaa siiska ahaada be haddii salaada asgelin oo biyo as arko usoo salaada gelin maane sadexda siiba jimci ka yihiin oo buraa maxaa tayamurka buridiisi shardi asli markaas buraayo waxaa u shardi e in lam yaktaran bimaanicin oo maanic ah adiib la xariirsanin siyaas yani qaadirkadiisii wax kareeyayo adib yani jiritaankiisii xariir wax la xariirsanin yani waxaad la xariirsanin fiiha helitaankiisii yani hadis la xariirsanin maanic as la xariirsanin maanic maxaa waaye maxaa la ihaahaa maanic yani waxa waaye sacadasinba waaye waxaa la yihi biyo waa helay ama waa tawahumi waxaad tiri meeha waa ku badan yahay biyo helitaankiisii wayid dantiis waa ku badan yahay ama se xifti waa sakiyey oo amase waa malowey inta ba sakigii iyo iyo magaciisii iyo malahiiba macnihi waa soo marteen isku mid leedahay kulligii hala ay naqaayaan hadiiba oo biyaha maajo oo layihlaa biyaha mahyaalo haddii maana la xariirsanin waxa waaye hadis cadas macnaha waay oon aa jiraa oo mawjuud yahay waxaa laleeyahaa mawjuudun ka macduumin waaya marka mahe dawaagaa joogta oo loo mari karin biha yaali waaka waa ujeeda laakin waxaa jooga waxaa jooga colaa joogaa maanic waaya waxaysoo burcadaa joogaan katadhacaayaa jooga yani biha yani lootankar loo kudhimayeysid markaasi bihaas waxaa laleeyahaa mawjuud waaya oo kamacduumin la too ah mawjuudun macdu kamacduumin la too ah ma idiy mawjud waaye laakin sharcigaari weera laftaa ina halisi sharcigaari waaye yani hadii oon ku haayo oo hadi biyaha yani kuhisa qaadati waa ku dhimihey oonad dhimiheysaa ama se sharcigaa kaareeyo marka ma o maanic sharciyaa joogaa maanic sharciyaa joogaa maay mawjud waay laakin macduum waaye markaasi salaad yani waa dukaheysaa hayamugtan waxma dhihi waayo waxay lasoo tahay madaaib ay leedahay madaaibka insha allah goyna on wadano maanic madaaibteedii ah, hadda hal aan ka dhigno lama aan ka dhigno madaaib waxaa nadiif lawayeela jasadi mucad